cagaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal kulan wacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays soomaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal waa habeen talaada ay sii baxayso arbacay soo galayso taarikhdan waxay ku aadan tahay kow iyo soddonka oktoobar labaatan saddex labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona magaalada caasimada oo ah dowlad goboleedka galmudug ee dulsamareed waxaa aaway dil loogu geystay laba qof oo kasoo jeeda deegaan ahaan degmada cadaado ee gobolka galgaduud waxay ahaayeen laba nin oo ganacsiyo kala duwan in muddaha kula haatan iyo markii maleeshiya hubaysan ayaa gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ku dilay laba ka mid ah ganacsatada magaaladaasi magaalada cadaadana sidoo kale waxaa caawa ka taagan cabsi iyadoona ciidanka ammaanka magaaladaasi cadaadana ay sugayaan guud ahaan amniga si aysan qalalaaso aysan u dhicin qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doon waxgaradka soomaaliyeed oo ku baaqin xal degdega ah laga gaaro colaad beeleedyada kusoo lalaabtay gobolada dalka soomaaliya waxayna sheegeen in dagaalkaasi uu saameyn ku yeelanayo dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalada soconaayo wax weyn ugu dhimaayaa khawaarijaa dagaal lagula jiraa dhaawac oo aafaa oo dhibaato inteeda la eg waa soo dagaal socda dagaal kaloo qabiil inuu bilowdo waxyaabahaas waxaa lagu yaqaanaa isku dirka iyo isku horkeenka waraysi arrinkaasi ku saabsan ee barnaamijkeedun kugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale xog waraysi caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dhowaan muqdisho waxaa lagu soo gebagabay shir looga hadlayay wax soo saarka dalka waxaana sidoo kale lagu dhiirigelinaya in la hormariyo wax soo saarka dalkeenan ka soo baxa qaar ka mid a ah dhalinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay gudaha dalka gaar ahaana culimta beeraha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin mar walba dhiirigelinta iyo horumarinta wax soo saarka dalka qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalmaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qofsigeedo suugaantaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi because kulligeen hal dad leedahay hal luuqad iyo hal diin seesaan iskugu geli karnaa seesaan iskugu necabna the only wadan oo saan isku necab leenahay waayo dadkeena bahluulyaal akli ma qabno xawayaan socdana maanahay haddii qalinka loo turo wax qoraalka laga tego lama taabageli karo qabyaalada hooyadeed iyo aabbaheed waa jahli iyo fakhri haddaad jaahil xataa haddaad tahay dadkaada iyo dulkaada jecel inta u haysid waay waay ana kama miya garti oo wadankaana ku halgareeno aad waanu fiirsan karnaa inkaaraa wada qabtiin inkaar because ilaahay ku jeestaysan dhulkiina ma ilaalinaysiin waxaday wadajeesatay doortadanaheeda oo duulalaalaa tahay oo duurka ka heshiisa dadka kama yaraateeda way isdaba jaraysaaye dibu madaxa way iskala dacdaa dahay gabadkeeda goortays wadada soo gale dariiq toosan soomaaliye waa lagaa gabe dugsi mala qabyaaladi waxay dumise mooyaane gabigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo iyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena maleeshiya hubaysan ayaa gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug caawa waxay ku dishay laba ka a ah ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi waxaana arintaasi loo aaninay inay salka ku haysa dagaal beeleed maalmihii u dambeeyey ama saacadii aynu kasoo gudubna ka dhacayay deegaanka xanan buure ee gobolkaasi galguduud baaqyo kala duwan ayaa loo jeediyey dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay xal deg degdega ah ka gaaraan colaadaasi magaalada cadaada sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada ammaanka ay sugayaan amniga magaaladaasi si aysan halkaasi uga dhicin qalalaase dhinaca amniga saameyn ku yeesha wariyaheenna ku sugan magaalada cadaado ayaa inooga waramay wararkii ugu dambeeyay xasan axmed maxamed ayaalaad eh, umaasantahay magaalada caasimadu oo dowlad goboleedka galmudug ee dulsamareeb waxaa aaway dil geystay laba qof oo kasoo jeeda deegaan ahaan degmada cadaado gobolka galgaduud waxay ahaayeen laba nin oo ganacsiya kala duwan in muddaha kulahaa iyo markii galmudug ay soo xaga dhigtay magaalada caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dulsamareeb waxaana ganacsiyada kala duwan ay ku lahaayeen ee eh, qeybo kamida ah magaalada caasimada oo maamulka galmudug ee dhusumaxeeb eh, dadkan waxay ahaayeen dad in muddo ah deegaanka laga yaqaanay waxaana sida eh, ilaha kala duwan kuhena ay tilmaamayaan in dilka loo geystay oo la xiriiro aanada qabiil oo dhowrka maamud ee lasoo dhaafay ay ka taagnayd deegaan lagu magacaabo xamuure oo qeybka ah deegaana hoos yimaada dhuusamareeb saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowlada federaalka ay kuwa galmudug ee dhuusamareeb ka howlgalaa kuma aysan guuleysan soo qabashada ka dambeeyay falka la xiriira aanada qabiil waxaana cambaaro xoogan ay ka dhalatay dilkaas dad siyaasiyiina ah iyo qeybaha kaladuwan ee bulshada ayaa si weyn uga carooday falkan arxandarada ah ee dadka shacabka lagu geystay dhuusamareeb oo la sheegay inuu la xiriiro aanooyin qabiil oo dad kasoo kala jeeda magaalooyinka dhusumrada iyo cadaado dhowrka maalmada lasoo dhaafay uu ka taagneed deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud dhacdadan waxay salka ku haysaa dhacdo shalay ka dhacday deegaanka xanan buure oo sababtay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac waxaana lafteeda ay ka bilaabatay ceelbiyo laga qudayo deegaanka oo qaar kamida dadka deegaanka ay siyaabo kala duwan markaasi uga feeceliyeen keentana in dagaal uu dhex sidoo kalena ee deegaanka xiisad arinkaasi ka dhalatay weli ay ka taagan tahay xiriiro kala duwan oo la sameynay galmudug maamulka caasimada iyo hagaradka qabeelkan ee dilalkan ay dhexmarayaan waxay si isku mid ah u sheegeen inuu yahay fal aada looga xumaado islamarkaasna dhaawac weyn uu ku yahay caasimada maamulka ee dulsamareeb iyo sidoo kale deegaan hoos yimaado sidoo kalena meesha ay ka saaraysa socodka qabeelka deegaanka oo in muddo ah ay faro muhiima u ahayd ee dhulsamareeb oo caasimada maamulka cid kasta ay joogtay iyo sidoo kale ee eh, jeedka muhiimka ayaa ah markaas soo gelaya eh, magaalada caasimada oo dowlad goboleedka galmudug ee dhulsamareeb saraakiisha ciidamada xoogga iyo kuwa ammaanka ee dhulsamareeb waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadin ka dambeeya falkaas marnimo aysan suurogelayn in fal noocan qalafay haro ayna doonayaan in saadaha soo adal gacanta ay kusoo dhigaan dadka dambeeya falkaas si cadaalada loo horgeeyo meeshan looga saaro ee dhibaatada iyo sulmaandilka ay ku sameeyeen caasimadii maamulka iyo sidoo kale ee dadka shacabka ah ee markaasi deegaanhaan kasoo jeeday magaalada caasimadu waa dowlad goboleedka galmudug ee bustamarad saraakiisha ciidamada amniga waxay sheegeen in ahayeen xogtaas raggii iyo falkaasi maalka ku dambeeyeen ayna doonayaan in markaas gacmo dir ay ku qabtaan cid kastana ay ukaashaan doonaan sidoo kale meel kastoo ay tagaan ay tegi doonaan isla markaasna ay doonayaan in ay soo qabtaan si cadaalada loo horgeeyo ee maamulka wuxuu sheegay in qorshaha ugu weyn ee dadkaas loo soo qabana uu yahay in la doonayo in dadkaasi dhibaato ka weyn aysan balalan islamarkaasna dadku ay kala nabadgaan lana doonayo in dhaqaaqadan iyo dhibaato ka dhaaftaba saacadaha imaanaha iyo xeriyada si adanba lasoo afjaro bilila xereen aanu qabiil ayay in mudda kusoo laabtay deegaanada galmudug laakiin falkan caasimada ka dhacay ayaa kii markaasi ugu daraa oo dadka deegaanada galmudug siyaabo kala duwan ugu hadleen oo ah fal aada looga rumaaday isla markaasna keentay in dadka shacabka ah ee ku nool ee ahaan soomaaliya si weyn uga caroodaan falkan arxandarada ah ee dada qofka shacabka ah sida magaalada qeybka ahaa aana qabin lagu dilay magaalada dhulsamareed ee caasimada gobolka galgudug waayo xasanoo ganacsatada kale ee ku sugan cadaado ee deegaan ahaan kasoo jeeda ee dhuusamareeb xaalkoodu waa sidii caawa maadaama ganacsato cadaado kasoo jeeda lagu beegsada dhuusamareeb amniguna waa sidii cadaado xilligan xiriiro aan la sameeyay dadka kala duwanaa kusugan caasimadaba ay sheegeen in falkan uu labadaas qof kali uu ku koobnaa sida ay sheegeen laakiin waxay sheegeen in hadda ay meelo goobiyo ammaanka si weyn loo ilaaliyo ay ku sugan yihiin sidoo kalena ay ogaanayaan ama ay qiimeyn doonaan xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan bal xaaladooda iyo sidoo kale damcooda sii joogitaankooda caasimada galmudug ee dhuusamaraa kaasi wuxuu ahaa waryaheenna xasan axmed maxamed oo ku sugan magaalada cadaado inoogu warramayay wararkii ugu dambeeyey gobolka galgaduud dhinaca kale waxgaradka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in xal deg dega laga gaaro colaadaasi maadaama dagaala beeleedyada uu saameyn ku yeelan karo dagaalka lagula jira dhaqaaqa al-shabaab nabadoon xasan kacaan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa fariin u diray beelaha ku dagaalamaya gobolka galgaduud eh, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafeen warmursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maa bacdu raadiyo kulmiye shaqaalaha iyo maamulkaba waa idiin salaamayaa halkaan waxaan tacsiida ugu dirayaa dadka ehelka oo walaalaha oo ku dagaalamayo gobolada dhexe oo beesha habargidir ah waxaan u jeedinayaa baaq inay joojiyaan dagaalkaas habargidir dadku waa ugu ilbaxsanaayeen maxaa jira iyaga inay dib iskugu soo noqdaan waa haaraan dhiigga sokeeyo walaalnana ilaahay waa xarimay marka ama sarsafad siyaasadeed salka ha ku hayso ama khawaarijta ha isku dirto kolley uun dhiiggaas in la joojiyaan habargidar ugu baaqayaa dadka iyagaa ah ugu elbaxsanaay hadday gadaagadaal usoo shaqayso habargidar waa dhibaato inteeda leeg markaad eegto dagaalada soconayo kale oo gula jira al-shabaab saameyn ma ku yeelan karaa isleeda Eh, dagaalada soconaayo wax weyn ugu dhimaayaa khawaarijta dagaal lagula jiraa eh, dhaawac oo aafaa oo dhibaato inteeda la eg waa soo dagaal socda dagaal kaloo qabiil inuu bilaawdo waxyaabahaas waxaa lagu yaqaanaa isku dirka iyo isku horkeenka in qabiil ay iska soo dhagaan qolada khawaarijta ahaay ee la dhahayo al-shabaab inay qof dilaan ay yidhaaheen ree hebel aad iga dili oo ree hebel lagu duurina taasna waxaa ka dambeeyo Eh, salsafada siyaasadeed eh, ay adeegsanayaan qoladan khawaarija si arrimahooda loogu mashquulo oo aan loogu digdigin oo qabaa'iladii eh, forfuruntiga hore ku jiro faceka hore ku jira dagaalka si ay ugu soo baxaan oon culayskii iyaga la saaraayay uu fudayd u noqdo oo qabaa'iladii degaanada ay dib ugu soo noqdaan taas weeye midda sababayso in qabaa'iladu labalaba ay isku qabsadaan oo dagaal lagu furo waa sarsafo siyaasadeed oo khawaarijtu ay hadda keento wa waaya maxaa marka fariin adood u diraysaa beelahaasi dagaalamaayo beelaha ku dagaalamaayo oo dalka dagaalkan kasoo cusboonaaday haddee konta qofood dhimato dagaalkaas in la joojiyo waayo dadku dad ehela waayo dhiigga walaalna waa ka xaraman yahay dad walaalahoo wada dhashay inay isdilaan waxay isku qabsadeen ama isku direen aan la ogeyn ama degaan ama daaqa ama maaragtay eh, eh, eh, salka ku hayso ama xoolala kala dhacay ama gabar la dilay ama la kubsaday waxaasoo dhan waa soo aftirmaayaan marka abarkadir dadka iyagaa ugu aqli badnaa uguna garasho badnaa uguna hiil badnaa hoo iyo hiilba lahaye abarkadir waxaan ku baaqaa waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooda oo dawladda federaalk ku jiray iyo kuwa maamul goboleedka inay joojiyaan dhiiggaa sokeey oo degdeg loo joojiyo dowladda federaalkana waxaan ugu baaqayaa xabajoojintaas inay kala dhex galaan oo ciidamo loo diro oo lasu hor fadhiisto dadku geed hoosiisa ay ku wada hadli jireen aniga anuu nabadoon xasan kacaan habar gidir waxaan ku aqaanaa garasho iyo aqli siciima ah oo walaal ah habargidir in wax loo sheego ama araflamin loo macneeyo waa ka dhan yihiin abadri gadir gobolada dhexe qabaa'ilo badan iyo xaduuda leedahay inay iyada maanta isdishireen dhibaato inteeda leeg waa anagana dhaawacaynugu tahay dhibaato aada u weyn iyo walwal walaahi wallaahi aniga hadda dagaalkii xoogaa waa hakaday madaxweynihii ee dowladda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud doctor mujaahid mujaahida loo yaqaan ani runtii waxa weye guri wax ku owlaa dowladda usoo hoyata laakiin laakiinaa gashay in dagaalku hakada ma ahayn inuu dagaalku hakada ma ahayn waxay ahayd in fayska koowaad la soo xero uu fayskii labaad loo gudbo marka haddii wixii noqdaa jugjugo meesha adjoog waa dhibaato inteeda la eg dawladda haddana inta bacda haddana dagaalkii fayskii koowaad ay kusii noqoto haddana eh, haddana xoogaan la hakiyo haddana lagu noqdo haddana xoogaan la hakiyo xoogaa haddana lagu waa dhaawac waana qalbi shacabka iyo ciidamadaba waxay u keenaysaa disboor xumay u keenaysaa waa halgan dheer khawaarista in lala dagaalo waa midab ilaahay jideeyey dhiigga dhiigooda in la daadiyo hadday ku diraan ehlojannaa tahay haddaa dushado ehlojannaa tahay dhiigga khawaarista waa banaanya waayo ilaahaba kutubkiisa ku cadeeyey qoladan khawaarista nabigiyo nuure salawaatullah caleyhi laakiin muxuu sheegayaa wakayra kulqillah wa xabiibullah wa rasuulullah ilaahay xabiibkiisii u ahay nabi maxamed salawaatullahi caleyh marka nin nabiga diidan iyo aniga isku diin malahina dhiigooda xalaal waayo eh, hadday adigu ku diraan ahlujanaata ilaahaba kutubkiisa ku cadday eh, marka dawladda federaalk ee soomaaliya waxaan ugu baanaha eh, madaxweynaha xasan uu ugu horeeyo xukuumadda wasiirada iyo xildhibaanada for furuntiga dagaalka ma galaane ma maxasiisyadana ma tagaan wasiiradu iyay u shaqeeyaan qabiilaa lagu saleeyey xildhibaanadu qabaa'ilay ku salaysan yihiin dagaal iyo dagaal iyo qaab siyaasadeed iyo qaab qabiil haddayna dagaalkii gelaynin xasan shiikow dalka muddo toddoba bilood ah eh, badow ku rog xildhibaanadii golaha wasiiradana kala dir wasiir ay keen xildhibaan dagaalamaayo keen dadkaan lama dooran shacab rabitaankayna kuma imaan ummadda rabitaankooda kuma imaan odayaashii oh, dhaqankaana xaqiiqdadahaan kuu sheegaa dhiiqay ku dhex istaajiraan wala waxaa loo shiraayo oo dilmaryo oo la wareejinaayo oo sidii eh, rati macsaro siidaaya lasakaa dhigaayo wadani markay kuu imaanaya markay kaa jeestaan hadalkaataada oo khawaarij la shaqeeyo war adeeroo bila calay kala dir ama maxkamad soo saar ninkii qabiilkiisa eh, mataligi intaasaa madaxweynaha dowladda federaalka ugu baaqaaya kaasi wuxuu ahaa nabdoon xasan kacaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo fariin u diriyay dhinacyada ku dagaalamaya gobolada dhexe dalkeenan soomaaliya xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta in qabaylada soomaaliyeed xabad iskala daalaan xaq miya ha odhan qabiilada soomaaliyeed ee xagaldaaciyaasha halganka qaranka dheh inay xabad isla dhacaan iyagoo markii horeba la dabargoyn raba xaq miya war xabadu sow xabad maaha haa waa hal xabo haddaba xabad waxaa xabad loo yidhi inaad ku disho kan kaa soo hor jeedo adigoo hal xaba aad soo hartide intaynaan hal xaba iska soo reebin si aan u wada jirno aynu khawaariijta xabadda la aadno Thank you. barnaamijka xog wareysa aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya dhowaan magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay horumarinta wax soo saarka dalka mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee shirkaasi ka qaybgal waxaana lagu casuumay dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkan wax ku baratay gaar ahaan kuwa bartay culimta beeraha maxamed muuse xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay culimta beeraha waxaa wax ka weydiiyey shirkaas muhiimadda uu u leeyahay horumarinta wax soo saarka dalka iyo waxyaabihii ka dhalinyar ahaan ay halkaasi kusoo bandhigeen mahadsantaha maxamed cabdinaasir iyo k n n radio shirkii kusoo dhammaaday shalay magaalada muqdisho ee ku saabsanaa dhiirigelinta wax-soo saarka annaga wuuna farxad gelinayaa maadaamaan nahay dadkii ka shaqeynayay waxsoo saarkan iyo beeraha iyo guud ahaan waxa dalka kasoo baxa sida xoolaha iyo kalluumaysiga marka in la dhiirigeliyo oo la dhaho waa mahadsantihiin meeshiina kasii wada waxay noo tahay farxad gaara dadkii sameeyeyna waxay muujinaysaa inay dhiirigelinayaan ama muhiimad gaar ah siinayaan in hore loo wada soo saarka marka anaga aaday noo farxad gelinaysaa waayahay maadaama atiin dhalinyaradii dalkan wax ku bartay si gaarana diiradda u saaray waxbarashadooda wax soo saarka dalka maxaa halkaasi eh, la tagteen oo dabcan kusoo bandhigteen eh, wallaahi waxaan kusoo bandhignay eh, cilmi baarisyo iyo wax soo saarkeena qaar ka mid a sidii dadka meesha joogay iyo dadka la socdayba ay arkayeen in lagu soo bandhigayo muuqaalo ku saabsan beeraheenna iyo hababka casriga ah een anaga maanta wax u tabacno meesha waxaa kaloo lala yimaaday guud ahaan wixii dalka ka soo baxay ee aan dibadda ka imaanin haddii ahaan lahayd qudaartii haddii ahaan lahayd abuuradii cusbaa haddii ahaan lahayd mirihii iyo kalluunkii iyo xoolihii iyo cawskii xoolaha daaqayan wax walba oo gudaha laga soo saaro oo waxyaabahan laysku yidhaahdo local production ka shaqeyno dhammaan meesha waa la geeyo waaas waxaasoo dhana lagu soo bandhigayay oo shirkuba wuxuu ku saabsanaa in la dhiirigeliyo wax soo saarka waayahay markaan fiirino maxaa isbedel ah uu ku yimid wax soo saarka dalkeena sanadadii u dambeeyey maadaama dhalinyaro badan ay soo baxaayeen dal iyo dibadba waxaa kusoo bartaane wallaahi wax soo saarka dalka qeyb weyn anaga ka qaadanay wax weynaan iska bedelay wixii lasoo saari jiray wax ka badana maanta lasoo saaraa abuuradii ninka la yidhaahdo dibadda ka imaan jiray ama dalagyadii dibadda ka imaan jiray maanta gudaha lagu beeraa sidoo kale galeydii waxaad la socotiniin galey cusub oo siman la dhaho in lasoo saaray marka wax soo saarkii isbedela ku dhacay abuuradii isbeddelaa ku dhacay sidii waxyaabahan loo adeegsanayay bacriminta iyo sumaha isbeddelaa ku dhacay dadkii soo baxay ee dhalinyarada ahaa ama aqoonyahanka ahaa waxay soo siyaadiyeen in sida saxda ah iyo waktiga saxda ah iyo saxda ahba in dalka lagu beero oo wax soo saarka kor loo qaado oo laga maarmo wixii dibadda ka imaanayay oo laga maarmo ninka la yidhaahdo waxyaabaha dadkeena dhibaatada iyo cudurada u geystay oo wax fresh ah oo organiga ah loo soo saaro waana waxaana ka arki kartaa suuqyada magaalada oo moolasha haddaad tagto iyo suuqyada caadiga ahba in wax soo saarka isbedelay oo dalagyo cusub iyo qudaar cusub iyo miro cusub oo dadkeen aysan garanaynin in maanta suuqyada ay yaalaan marka wax weynaa ninka la yidhahda isbedela waayahay waxyaabaha cajiibka ee maalmihii u dambeeyey suuqyada muqdisho lagu arkayo waxaa ka mid ahaa waxyaabo dalkeena laga heli karo inay ka imaanayeen dalka dibaddiisa taasi sidee saameyn ugu yeelanaysaa wax soo saarka dalka wallaahi horta wax dibadda laga keenayo ninka la yidhaahdo waxoo sida usii weyn maaha way dhici kartaa in dalagyada qaar ay galaan gab oo waqti sanadkao dhan aanan la helin marka in ganacsata buuxisa doorka ninka la yidhahdo beeraleyda oo waqti gaabka jira keynta aniga ahaan wax ninka la yidhaahdo aan aan fikir qaldan u arka maaha haddii ninka la yidhaahdo dalagyada qaar la waayo intay beeralayda iyo dadka maanta wax beera ay ayaga xal la imaanayaan oo xal loo helayo in sanadka oo dhan la helo dalagyada oo sidaada annaga yaanyada oo kale ama mooska ama babayga loo helo dalagyadaas sanadka o dhan ayaga waa la helaa laakiin dalagyo aan la helin baa jirta in marka si inta laga saxayo oo sanadka o dhan beerayo aniga waxa ay la tahay in ganacsatadii go-aansatay inay dibadda ka keenaan ninka la yidhaahdo dalagyada qaar oo aan dalka oolin oo ama qaar sanadka gaab galaya in la keeno waa wax fiican ay la tahay sababtoo ah adduunka dalagyada waddanka aan markaas oolin ama gaabka ugu jira dibad waa laga keenaa waayahay dhowr jeero kala duwan shirar ayaa lagu qabtay muqdisho kaasoo looga hadlayo horumarka wax soo saarka dalka marka shirarkaasi eh, maxay dhiirigelinayaan marka aad eegtaan dhalinyaradiinu eh, shirarka la qabto horta inta badan waxaa lagu eh, fiiriyaa ama saadadka laga fiiriya waa in maxaa caqabado oo jira in la iswaraysto in la dhaho beerihii maxaa <clears throat> kusoo kordhay maxaa ka dhimay fursadaha jira waa maxay in la iswaraysto cilmibaarisyo lagu soo bandhigo kadibna la dabaqo caqabadahana intii markii meeshaas ama shirarkaas eh, lagu xaliyo in ninka la yidhaahdo eh, haddii caqabado ahayd xalkoodii lagu gaaro haddii fursado ahaydna la maal gashado marka in shirar la qabto oo waxsoosaarka ku saabsan oo eh, badan weliba aad u badan oo qayb qayb ah weliba in la qabto haddii productionkii tahay hadday productionkii tahay waxsoosaarkii hadday tahay haddii genetigiskii iyo abuurada jira habka loo horumarin lahaa tahay marka shir walba oo la qabto oo magaalada ka dhaco ama dalka guud ahaan ka dhaco wuxuu fursad siinayaa in hore loo socdo in wax saarkii laga shaqeeyo in caqabadihii jira xalkoodii shirkaas lagu helo marka shirarka aan ka qayb galno ama dalka ka dhaco waxay abuuraan ninka la yihahda jawi horumar waxay abuuraan ninka la yidhaahdo nolol cusub oo beeraleyda ay u abuuraan sababtoo ah mar walba warsaxaafadeedyada iyo shirarkaas waxyaabaha ka soo baxo waa lagu dabaqaa beeraleyda maxamed cabdinaasir dowladda soomaaliya iyo wasaaradda u xil saaran wasaaradda beeraha qorshaheeda dhow iyo qorshaheeda fogba maanta kuma jirto in la dhiirigeliyo ama lala shaqeeyo dadka beeraleyda ay dalka wax ku beerta dowladdu iyo wasaaraddu beeraha ay dowladda u xil saaratay maanta waxay ka shaqaynayaan in ayagii eh, hay-adihii ay brobosal u qortaan in ayagii la caawiyo oo dowladdiiya maanta waxaa arkaysaa in faw ay ka dalbanayso eh, mashruuciyo in ay kala shaqayso eh, dadka maanta wada beeraha oo ka shaqeeya waa private sectorka ninka la yidhaahdo wasaaradda beeraha hadday policy tahay iyo hadday gacan tahay iyo hadday tababaro tahay beeraleyda maanta waxba uma qabtaan waana eh, sababta eh, meelihii loo baahnaa eh, in beeraha la gaarsiiyo hadday tahay ninka la yidhaha siyaasadihii iyo hadday tahay halbeegyadii caalamiga ahaa oo ay tahay in dowladdu soo saarto aanan loo helin dowladduna mar walba waxaa ka xoog badan oo maanta ka dhaqaaqa badan ninka la yidhaahdo private sectorka oo wax weyn ka qabtay inta dowladdu kasoo baxayso inay u shaqayso sida n g o na kaas wuxuu ahaa maxamed muuse xasan oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee bartay culumtaha beeraha gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii kalamaan ee barnaamijkeena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kale maanay sow ma aha gedeedii goraayoy gabbal ku dhac war cabdullow waxaa kaloo la yidhi intaan godob sokeeyiyo dugsado gaxal isnaafeeya geli noolba geeriyo intay gubasho ii joogto inta guga baaruudda iyo galowgu ii yeedhi guwaliba intay galangaldhii gogoshu ii taallo geellandirirka inta uu tolkay isu qurgoynaayo inta hilibka geesiga nafbaxay haadu guranayso inta ay gareexadu dhex taalgariyo lowgeyga garaadiyo intaan maan wax gocan kala garsiinaayo iyo intaan labada loo goobi nabadooda inta ay gafuur xumi xumigayigay ii joogto intay guluf dhex dhigayaan dadaan eedi kala gaarin dabku markuu gamaaraba intay gaas ku qabanayso gawaan iyo intay laba qabiil goof ku durirayso inta uu galaayuuska iyo gebi ahaan ciidda gunnimadu intay geedka iyo guriga ii taallo anigiiyo ninkii ila gudboon gaabsan kari mayno galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mahmahbaygun runtee tahay geela waraf ma lagu dayay aryaa bislo waxaad ka tagtay galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye waar adiguna cabdullah waxaad ka tagtay gaashaandhigow idin garab galle war waxaa kaloo la yidhi go'don weeye eryada godkii ay galaan ku dumi geedkii ay koraan ku guba khawaarijana gurbiya ugogooyoy geblada warkalamaanay war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha war mujaahidkii maxamed kaahin miyaa war ka soo baxay gooshadantaga miyuu yidhi war wasiir maxamed kaahin markii doorashooyinka dowladaha hoose ay dhacayeen isagoo burco jooga wuxuu yidhi eh. dadka asalkoodu ka soo jeedo galmudug iyo hirshabeelle eh. somalilan wax xil ah kama qaban karaan shaqana kuma leh warbow wasiirka arrimaha gudaha maamulka khaatuma state eh. inay hadda yihiin ma loo sheegay waree dhacayo weligiinba waxaan meeshaba olin waa ka hadli jirteene wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi wuxuu yidhi haddii arrimaha gudaho shacabkii deganaa laga bixinayaan arkaye ma isagaa amar ku bixiyey warbow hantida qaran hala banneeyaa la yidhi hadda hotel jibaba waa laga guurahayaa waar hutel curuba waxba kama noola oo adigu hutel shabeelle miyaad aragtay oo xataa shirgol in laga bax miyaa la rabaa bow masaadiq soon baa ku laabtay war waa falantiin waana fududdiin waxna laydinma sheegi karee wasiirku wuxuu yidhi khawaarij waa looga adkaada dagaaladii ka socday hir shabeelle iyo galmudug bow hadda shalay mise maanta war waa looga adkaan doonaa miyuu yidhi war meela yaryaray ku soo hareene nimanka in laga adkaa doona miyaa shaki idinkaga jiraa dee waaba laga adkaada buu ku yidhi war war dambe idiin sheegin maayo mar dambana idinla sheekaysan maaye doorashada ha loo diyaargaroobuu yidhi wasiirku dalku waa xore warbow doorashada haddii la gaaro haddaya wuu codaynhayaa war faysal cali waraabe wuxuu yidhi fiqyaadda ka hor xasan uu intuu ballanka uga buxuu farmaajo u codeeyey tii ka raacdana waa la ogaa marka waxaan u malaynayaa fiqi mar dambe ciduusan aqoon inuusan cod ka siin doonin waa ardaym kuwa firdhiya u codeeyey war faysal berigu sidaa dhahaya nin maqlayo wuxuu yidhi fiqi iyo firdhiyo faysalow ku dila adigaa fahmine waar walla weynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbaweysisiin hadda saasay yidhaahdeen ayaa gar leh warbashiiroo war mahaysida madaxweyne deni doorashadu waa dhacaysaa buu yidhi waana qof yocod cid lagala tashanayo iyo cid laga baryayaana ma jirtu ma waa la tahay xoog inaan dad lagu maamulayn deni ma loo sheegay oo hadda niman yahow deni miyaa dadaalayo doorashadii ku degdega deni miyaa dadalayo doorashadii ku degdegwarwarkaan laga dhexgelinina mucaaradkii la baxay badbaadada buntland warbawma badbaado qaran bay koobiyeynahayaan war daniba madaxweyne farmaajo koobiyey war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan eh. mucaaradku waxay dhaheen doorasho aan sidii hore lagu qaban oo aan heshiis lagu ahayn eh. ma aqbalayno eh. wixii ka yimaadna madaxweynaha mas qaadaya hadalkiisii ugu dambeeyana muddo kororsi sharcidarrahu ku caddaystay bay yidhaahdeen war kalemaanay war ma haysaana raiisul wasaare xamse wuxuu yidhi waa la dilay waa la qabtay waa fakaday miyuu yidhi waa soo noolaanayna miyuu ku warnafaan ku afuufnay miyuu yidhi maye hurdadyaa laga kacow yidhi warba sida baniaadankan u noolaana miyuu yidhi maskaxdaa fayoobayn siyaasad canta tabaha ka soo baxda miyuu yidhi dhibaatada khawaariijta wadaadkan ka hadlin karin masaajidka ha noo banneeyo miyuu yidhi war waad falantihiina ra wuxuu yidhi labada xisbi sababtaan u soo jeedinaa waxay tahay inaan soomaalida wax isugu darno haddii kale qabiil walba xisbi buu furanayaa aakhirkana waad oo nin ya boorsadiisi iyo xisbi bay noqonayaan wax la aqbali karana maaha marka soomaalidu labadaa xisbi ku shirkoodu ha iskugu tagto dhammaan baaba sideed isku afgaran lo ay ku yaraadeene ma soomaaliyaa laba xisbi la deeqsiin karaa walbow hadda waxma wada lahan miyaa waa ra'iisul wasaaruhu dadka federaalka kala fogeeye waa la isku soo dhowaynayaa buu yidhi aryaadhaha samagee cabdullana wuxuu yidhi dadka qaar waxay qabaan qandha la yidhaahdo daartaankuu jiro waa duuma dib u sii deegayn daartaankuu jiro waa duuma dib u sii deegayn cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi ama laydooray ama daadku iqaad dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryan daadku kuula tegin war kalamaanay waxaa la yidhi sida ruux jacayl gubay ama uu dareengalay buucashada la kowsaday hadba gaar u joogsaday intaan labada geesdayay gowsaha isdhaafsaday hadba cara iskala guray googoostay keligey gogoshii ka sara kacay sida geel nin laga dhacay ama gaado weyn helay hadba ciil la geylamay intaan guul u faashaday hadba goob ka daydayey mar haddii nasiib gabay boos ku soo gunaanaday intaan soo gardaadiyey oon u soo dadaal galay haddii gunnimo laybaday gobonnimo ka wada tegey inkastoon u tacab galay dadkii aan gargaarsaday mar hadduu i wada gabay gacalnimadii daadiyey wakhti igu gabbood falay mar hadduu gadaa qoray intaan hadal ka gaabsaday guuldarada waajahay nin gartayda duubsiiyey haddii aan guddoonsaday gacantayda heersaday aryaadhaha abiy axmed baddi ou raadihayo horta ma la siiya aryaadhaha madaxweynihii waa ka baxayo ma soo laabtay somalilan meel ixtiraafay waxa la waayey gelow ninkii walambawduda war waxaa la yidhi reerkii kaa dulguuriya deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaan dadka kala ogaata war madaxweyne deni wuxuu yidhi baa la yidhi dimuquraadi baan ahay darka iyo wadaantana sidaan anigu doonaan u dadaabaxiraya waa xaqiiq in dimuqraadiyad lagu doortay beentiisna maahan aryaadhaha wixii la idin weydiiyaba idinkoon ka jawaab inaad meelo kale ku meeraysatiin dagaalkii shabaab xow u war hadda ma joogsada mase waa qayooday yaa adaan wax ku weydiiyaha igu soo celin su'aasha waar raascanuduma soconna ilaahay somalilan doorasha ka dhacdo warbow dagaalkii ruushka iyo yukrain xagguu marahayaa bashiirow mar goortii yukrain dagaalkeedu socday baad seexato bariga dhexe in laysku rogmadayba ma ogid war waxaa la yidhi israa'iil ciidankeeda lugtu markay qase soo galeen kabtaydii maaragtaa ku dhacday xaana soo geliyana waa dheheen waa ka baxaynaa una soo noqon maynayna dheheen balaayaana godad nooga soo baxday dheheen aryaadhaha war ma haysiina ra'iisul wasaarihii hore yuhuudda yuhuud baraag wuxuu israa'iil saddex jooray dowlad naqatay mid kastana siyeetan sane ay gaartay waana burburtay sababtay ku burburaysana iyadaa gacanteera ku keensahayda haddana hee siyeetankii shan sanaaba nooga dhiman kaliya tusaalahan ku burburaynana waa muuqdaa midda hadda taaganna kamaba soo kaba karno mugaxaad rabteen idinku ayakyaaba quustoo saas ku dhahaaye war cabdulla midka hadda ra'iisul wasaaraha israa'iilka ah yahuud dhinta yaahuw adigii dhihi jiray kii horena yahuud baraagaa la yidhaa yaahu waxa dhammuba waa yuhuud yuhuud yuhuuduna yuhuud waxba kuuma dhaanto war cabdulla waxaa kaloo iska ilowday waxa yuhuuddu yoon gashow yatiin uu lahayso yaayaaqan waar wallaweynay anigu waa yaabanahaye magaalada waxa laga soo qabtay dhallinyaro badan oo shabaab taageerayey qaar baana dowladda u shaqeeya baa la yidhi booliskii xitaa way yaabeen nabadsugudduna kuwii hore waatee sheegtay dee iminka waaba yaabsannahay ama guryaha noogu soo geli doontaan warba waxaan maqli jiray dabba dabba daba eh. hoos ka nool weli aan cidina damin karin war mar horaa dadkan waxaa loo sheegay eh. nimbashaar bashaar haqaatiyo hub iyo shaabad gooniye eh. shayddaanba shayddaanka kale wow shan togayahay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shantiisaanay shiirkowdayo diloo kaala shuubaashida shantisaanay shiirkowdayo diloo kaala shuubaashida war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray sharwada shida dhaafimaa war waxaa la yidhi xarag cawan ninkii xiraa furee dadka meesha ku jiro muhdiga haddii la garan waayo dadkii kane ha raadiyo waar warkii oo kooban shargudban xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo నిమ్మయో ఉదగమా పేరు మనకు సిరికేరు నిమ్మయో ఉదగమా పేరు మనకు సిరికేరు మోకిలిం బర్బార్తేను పేపయ హరాష్మా Nafadad bir aşın o deni Kurbat ol bu cırma afaka jira shimoodeen dhulbadoolku jira maaha macdan buur dushee taala cilmiga in badan heere nafaka jira shimoodeen gombadool ku jira maaha nafagaad bilaash moodey gombadool ku jira maaha macdan buutu sheetaala cilmiga in haddii aan daruur dhiibo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan socod baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan socod keligay ataambooy haddii aanba hordiiqo keligay ataambooy haddii aanba hordiiqo baaqayayla garandoon waxanahay bukaansoon baaqayayla garandoon waxanahay bukaansoon सदा walloon beenisho qanayde beelina waxarimayso xukun baati lagu raajiye deebta looga bixi maayo keligay hadaanbo haddii aan baroordiyo keligay hadaanbo haddii aan baroordiyo baaqayayla garandowaxanahay bukaanbaaqayayla garandoon waxanahay bukaan keligay hadaanbooy haddii aan baroordiido keligay hadaanbooy haddii aan baroordii

iyo anaa bowde iyo baawad lagu faalo barfad iyo anaa bowde iyo baawad lagu faalo bukad iyo nafduudiyo ileer hawlku bogan waaye keligay hadaanboy haddii aan baroordiiqo keligay jambo haddii aan baroor diiqo baaqayayla garan doon waxaan ahay bukaansoon baaqayayla garan doon waxaan ahay bukaansoode weligay addaanbooy haddii aan baroor diiqo keligay addaan haddii aan daroora diiqo baaqayayla garandoon waxaanahay bukaandoon baaqayayla garandoon waxaanahay bukaan